dalika kaa la soo sheegay la aayatun aayad weeyaan iyo waana qaadasho liman qof waxaasoo idil waxa loo soo sheegayo biyo dhacu waa kan waxa weeyaan waa waana qaadasho waa calaamad yay u tahay liman khaafa qofkii ka baqanaya cadaab alaakhira cadaabka dambe ee aakhirada qofka ka baqanaya aayad u tahay calaamad daalika maalinta aakhirada ahi yowmun maalin weeyaan majmuucun loo soo kulmin doono lahu maalintaasi annaasu dadkii waa maalin dadka oo dhan la soo kulmin doono wadaalika maalinta iyada ahi yowmun maalin weeyaan mashhuudun lasoo xaadiro wamaa nu'akhiruhu u dibdhigi mayno maalintaa buu alla yidhi ilaa liajalin xilli iyo muddaa loo dibdhigayaa macduudatin la tiriyey macnuhu waxa weeyaan xilli bay leedahay wakhtigeeda imanaysaa kamana soo hormarayso kamana dibdhacayso waxa loo dibdhigayana waa wakhti ilaahay og yahay oo keliya subxaana wa tacaala yowma maalin ta'tii ay imanayso qiyaamuhu maalinta ay imanayso laa takalamu ma hadli karto nafsun nafi ma hadli karayso ilaa biidnihi ilaahay idinkiisa mooye subxaana wa tacaala naf hadli karaysaa ma leh qof hadli karaya ma leh dhawaaq ma leh shanqar ma leh wakhashacat ilaswaatu lilraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa maalinta ayadaa laa takallamu nafsu nafi ma hadli karayso ilaa biidnih ilaahay idinkii mooyaane fa minhum dadkii marka maalintaasi waa laysku dhex jiraa laba gruub baa loo qaybin doonaa labadaa gruub baa loo qaybsamayaa oo waxay kale yihiin fa minhum dadkii waxaa ka mida ah shaqiyun mid khayr darri ah dhur darri khayr daran baraka aanan lahayn wanaagsanayn baa ka mid ah oo naarta aadaya macnaa w minhum waxaa ka mida ah dadkii shaqiyun fa minhum waxaa ka mida ah shaqiyun mid dhurdarsaday oo khayr darsaday iyo wasaciidun mid guulaystay oo liibaantii gaaray faama aladiina marka labadoodii baana loo kala sheegayaa oo mid walba wuxuu ilaahay agti kala kulmi doona alle inoo sheegaya subxaana wa tacaala ilahay agti ku leeyahay faama aladiina kuwa shaquu khayrdarrida la kulmay ama kuwa dhurdarsaday ee khayrdarrida leh fa fi naarta gudaheeday ahaanayaan lahum naarta gudaheeda marka kuwaasi naartay gelayaan hadday naartii gelaan maxay leeyihiin marka wax allaaliya waxay leeyihiin oo dhan baa ilaah inoo sheegayaa qur-aanka waad aragteenoo ilaahay subxaana wa tacaala waa laga yaabaa suuraddan in qayb la inooga sheego haddana suurad kalaa imanaysa qayb baa la inooga sheegayaa haddana suurad kalaa imanaysa qayb baa la inooga sheegayaa jannada iyo naarta labadiiba inta badanna jannada iyo naartu waa isdaba socdaan qur'aanka haddii jannada laga soo hadlo iyo dadka jannada galay waxa ay leeyihiin nicmo ah khasab waxaa in laga hadlo cadaabkii iyo dadka cadaabka galay waxa ay leeyihiin oo ciqaab iyo cadaaba ilahay agtii subxaana wa tacaala hadduu cadaabka soo hormaro jannadii inay ka dambayso iyo ehelkeedii in laga warramo waa khasab maxaa yeelay qur'aanku waaba sidaas weeye maxaa yeeley nebigu calayhi salaatu wasalaam sifadiisa waxay ahayd bashiiran wa nadiira inuu bishaareeyo lilmu'miniin waa inuu digo weeyaan oo nadiir weeyaan liman khaalafa amr allahi jala wacala qofka ilaahay amarkiisa khilaafay ee rasuulka amarkiisa khilaafay in loo digo taas weeyaan marka marka rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala faama aladiina kuwa shaqu dhurdarsaday shaqigu waxaa la yidhaahdaa qofka khayrka daran ee dhibka badan ee aan khayrka lahayn kuwaasaa la yidhaahdaa rabbi wuxuu yidhi fa fi naarta gudaheeda waxay ku leeyihiin lahum iyagii naarta gudaheeda waxay ku leeyihiin ayaa ilaahay noo sheegaya subxaana wa tacaala naarta gudaheeda waxay ku leeyihiin zafiirun wa shahiiq zafiirka iyo shahiiqa waxaa la yidhaahdaa waa himhimsiga iyo hinraagga dameerka markuu qaylinayo dameerka marka horena codkiisa cod dheer buu ku bilaabaa marka dambena himhim yar ayuu u dambaysiiyaa macnuhu waxa weyaan intay naarta ku jiraan codkoodu wabakaaba qayladooda sidaasoo kale weyaan saasoo kale u qaylinayaan marka qaylada badan qofka muminkaa ah aadaabtiisa ma aha qofka muslimkaa ah inuu qof qaylo badan oo dhawaaq badan yahay ma aha maxaa yeele ilaahay markuu ka hadlayay subxaanah wa tacaala wuxuu odhanayaa ina ankara alaswaati muxuu ahaa la sawt alxamiir sawdka la inkiray waa sawdka xamiirka ah macnaha waxaa la inoo diidan yahay ummadda dhexdeedii annagoo joogna inaan iska qaylino waa qofka iska dhaho suuqa dhexdiisi haddaad hadlayso codkaaga yuuna noqonin mid ummaddii oo dhan iscaaj geliya ha noqdo mid adiga dantaadiiyo xaajadaadii ku filan xaajadaadiiyo dantaada aad gudanayso qofkaana maqashii dantaadiina gudo laakiin qofka isagoo qofkan la hadlaya inay reeraha deriska ah caruurtooda ku sastamaa taas wax wanaagsan maaha waa wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ku caayay oo uu ku tilmaamay ina ankara alaswaati la sawt اlxamiir wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wayuxadirukum allah ilaahay waa idinkaga digayaa nafsahu naftiisu ilaahay idinkaga digayaa oo macnuhu waa maxay ilaahay caradiisi iyo ciqaabkiisu idinkaga digayaa caradayda iska ilaaliya waray ka cabsada caradayda sidaas weeyaan qaala tacaala alla wuxuu yidhi yowma yafiru lmaru yowma maalin yafiru lmar'u qofku ka carari doono min akhiihi walaalkii aabbihi hooyadii ay dhaleen ama walaalkii ku aabba ah ama walaalkii hooyada wuxuu ahaadaba saddexdii nooc ee walaalka ahaa uu ka cararaya wa ummihi hooyadiina waa ka cararayaa wa abiihi aabbihiina waa ka cararayaa wa saaxibatihi xaaskiisiina waa ka cararayaa wa baniihi wiilashii uu dhalay iyo carruurtii uu dhalayna waa ka cararayaa maalintaa bal ka waran iman doonta adduunyada dadkaad u cararaysay baad ka carari doontaa adduunyada dadkaad wehel ka dhiganaysay baad maalintaa ka didaysaa adduunyada dadkaad xaajadaadi iyo dantaadii iyo buddhigaha kuu ahaa maalintaasi waa laga kala ordaya yowma maalin yafiru lmar'u qofku ka carari doono min akhiihi walaalku waa ka nafta kuu horaya wa ummihi hooyadii wa abiihi aabihi wa saaxibatihi xaaskiisii hadday qof dumara tahayna ninkeedii waa kala ordayaan labadooda wa baniihi carruurtii ay dhaleenna waa la mid likulli imri'in maxaa oo loo ordayaa likulli imri'in qof walba oo iyagii ka mida minhum yowmaidin maalinta shanun yuniihi xaaladiisa ku filan qof walba hawshiisaa haysata qof walba tiisaa haysata weeye qofka lumaciin u raadin kara ma leh qofkuu arka ee yaqaanana oy aabbihii iyo hooyadii iyo aad dhashay iyo walaalaha iyo xaaskii ama ninkeedii gabadha ugu horeeyaanna waa ka ordaysaa maxaa yeelay sababta loogu ordayo wax kale maaha adduunyadan ixtikaak badan baa jira waa la wada dhaqmaya dadka dadka isugu mudan bay ahaayeen waxbaa kala dhex maray qof walba wuxuu leey armu ku qabsadaa qofkan qof walba wuxuu leeyahy amuu qofkan iska kaa laalaadiya ilahay hortii maxkamadiisa kula fuulaa waa ka cararayaa marka orod buu isa sii daynayaa laakiin xaggee loo ordayaa orod xaggee lagu gaarayaa tan iyo nebi aadan baa lays haystaa sidaa weye wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi yaa ayuha annaas hoy dadkanow dhammaan insaankii oo dhan baa lala hadlayaa ismuljinsi weeyaanu insaankii oo dhan ayuu ilaahay la hadlayaa ittaquu rabbakum kulligiinna ilaahay ka cabsada ina zalzalata asaacati saacadda gilgilashadeedu shayun cadiimun weeyaan waa arin aad iyo aad u weynan badan saacadda qiyaamaha iyo gilgilashadeedu arinteedu aad bay u weyn tahay yowma maalin weeye saacadda qiyaamaha tarawnaha aad arki doontaan kulla murdicatin mid walbo caruur nuujinaysay maalinta iyadaa yowma maalin weeye tarawnaha aad arkaysaan tadhalu inay wareeraysa weeyaan oo ay caruurtii daadinayso kullu murdicati mid walbo caruur nuujinaysay cama ardacad waxay nuujinaysay wa watadacuu way dhigaysaa oy umulaysaa kullu daati xamlin mid walboo uur lahaydna xamlaha uurkeedii bay dhigaysaa walwal iyo walbahaar dartii bay caruurtii u ridaysaa way dhicinaysaa wa tara annaasa dadkii waxaad arkaysaa intaa wixii ka soo haray sukaara sidii sakhraankii oo kale iyagoo ah dhacdhacaya wareeraya sidaasoo kale ah wamaa hum bisukaaraa wax intay cabbeen ay ku wareereenna ma jirto laakiin maalintaa intaasoo dhan maxaa ku dhacaya walaakina cadaab allahi shadiid maalintaa ilaahay cadaabkiisa shadiid ahoo daran dadka waxa sidaa u bedelaya dhammaan waa cadaabka ilaahay weye cadaabka ilaahay ee la arkay ayaa beddelaya wuu inoo iman doonaa xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam jahannamaaba la keeni doonaaba aragtida jahanname ay arkeen bay dadku la miir doorsoomi doonaan oo kii yaraa cirooluu noqonayaa kii islaantii uurka lahaydna waaba dhicinaysaa tii wax nuujinaysay ilmahii nuujinaysayba intay daadaysa ka cararaysaa wahaakada marka wqaala tacaala alla wuxuu yidhi waliman khaafa maqaama rabbi waliman qofkii khaafa ka cabsada adduunka intuu nool yahay maqaama rabbihi rabbigii maqaamkii maqaamkana ilaahay maxaa loola jeedaa hor istaagga ilaahay weeye qofka isdhowra is ilaaliya adduunka intuu ku nool yahay maalinta uu ilaahay hor istaagi doono qofka iska ilaaliya adduunka intuu nool yahay aakhira markuu ilaahay hortii yimaado jannataani laba jannaa lagu abaalmarinayaa adduunkays ilaaliyo isdhowr ilaahay ka cabso jalla wacala wuxuu ku faray la imow wuxuu kaa reebay ka fogow xalaashii quudo xaaraamtii ka fogow waliman qofkii khaafa cabsada maqaama rabbihi rabbigii hor istaagiisa qofka ka cabsada jannataani buu leeyahay qaala tacaala alla wuxuu yidhi waaqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun qoladii jannada gashayna waa galeen qoladii naarta gashayna waa galeen qoladii naarta gashay baa la inooga warramaya sida qolada jannada gashayba la inooga warramay jannada markay galaan way sheekaysanayaan way iswaraysanayaan adduunkoodiibay ka sheekaysanayaan iyo maalmihii tegey waxay ka sheekaysanayaan waxa nicmad ay haystaan qolooyinka naarta galayna waa la mid cadaabka saacadda ay ku sugan yihiin bay ka sheekaysanayaan wa aqbala wuu qaabilayaa bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale yatasaa'aluuna iyagoo isweydiinaya waa kuwii jannada galay ee sheekaysanayay adduunkii bay ka sheekaysanayaan iyo noloshoodii iyo dadkii waa dad iswada yaqaano wey waa laga yaabaa aabbihii iyo caruurtiisii iyo caruurtii kale kulli inay jannada wada galaan sida ilaahayba qur'aanka inoogu sheegay subxaana wa tacaala fii suurati tuur iyo meelaha la midka ah marka hadday jannadii galaan sida adduunkan bay u wada sheekaysanayaan oo kaley u sheekaysanayaan xaggana adduunka shaqaa dadkii kale eryaysa hawl baa kala eryeysa shaqo la aadaya male hawl la qabanaya male waa la layska nicmaysanaya iyagii dhexdoodii baa sheekaysanaya intii macaariif istaqaanay sidaasoo kale way israadsanayaanoo way sheekaysanayaan hadduu midkood jannadii galo ka kalena naartii galo ciyaadan billaah way is arkayaan oo way sheekaysanayaan waxaa laga yaabaa inaad istiraahdeed adduunkii qof naartii galay iyo qof janno galay say isku arkayaan kanna jannu ku jira kanna naar buu ku jira maba kulmi karaane adduunkanba se uma dhacdo qof afrika joogay halkan adoo joogay inaad la sheekaysatid haway dhacda adoo arkaya hadda maxaa ku diidaysaa marka ilahay agtiina subxaanahu wa tacaala adduunkii baaba eh. waa la sheekaysan karaa qofkan isagoo naarta ku jiro iyo kan oo jannadii ku jiro way sheekaysan karaan oo ilahay baaba qur'aanka inoogu sheegayba dadkii jannada markay galeen iyay weydiinayaan kuwii naarta galay qaaluu ma salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusaliin wlam nakun nucimu lmiskiin wkunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wkunaa nukadibu biyowmi اddiin xata aataana alyaqiin waa sheeko weyaan dhex martay way sheekaysan doonaan aqbala wuu qaabilayaa oo ka hor imanayaa bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarkii kale yay isqaabilayaan yatasaa'aluuna iyagoo iswaraysanaya qaaluu waxay leeyihiin fii suurati tuur weeyaane inaa kunaa qablu annagu waxaanu ahayn waagii hore adduunka markaanu hee fii ahlina reerka yaga markaanu la noolayn xaaska iyo caruurta iyo wuxoo dhan iyo adduunyada intaanu ku dhex jirnay mushfiqiina kuwa cabsado ilaahay iska ilaaliya wuxuu ilaahay naga reebay xaaraamta ka fogaada is ilaaliya is dhowra adduunka intaanu ku noolayn baanu ahayn sidaa famanna allaahu marka haddaanu aakhiradii nimidna famanna allaahu ilaahay baa iska keensiiyey wey ilaahay baa nagu galladaystay calaynaa ma aha abaalkeennii waxaanu soo samaynay ma aha laakiin waa caطaa waa siin ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala famana allaahu ilaahay baa nagu galladaystay calaynaa dusheenna wa waqaanaa jannadan aanu galnay ilaahay baa nagu galladaystay abaal ilaahay weeyaan waxaanu annaga la imanay ma aha wa waqaanaa waana naga dhowray ilaahay cadaaba asamuumi cadaabkii kululaabuu ilaahay naga dhowray innaa kunnaa waxaanu ahayn annagu min qablu adduunka markaanu joognay nadcuuhu kuwa ilaahay barya aad iyo aad baryada ilaahay u badiya ilaahw jannadaada ilaahw jannadaada ilaahw jannadaadaanu dhihi jirnay naartaada ilaahw naga nabadgeli ilaahw naartaada naga nabadgeli aad baanu ilaahay uga magangelyo weydiisan jirnay innaa kunnaa annagu waxaanu ahayn min qablu horay adduunka markaanu joognay nadcuuhu kuwa ilaahay barya innahu allahaa isaga aynu baryeennana huwa ilaahay albaru waa allah subxaanah wa tacaala baari oho addoommadiisa u dhaga nugul weeye alraxiimu naxariis badan haddana u naxariis badan wاlaayaatu fi lbaabi kaiiraة jidda aayaadka baabka ku soo arooray aad bay u badan yihiin macluumaatun waa kuwa la garanayo wاlgardu laakiin danta aanu ka leenahay waxay tahay alishaaraةu in la tilmaamo bacduha qaarkeed waqad xasala intaana waanu helnay qaar ka mid a haddii la tilmaamay maqsuudkiiyo dantii lalahaa waa la gaaray wama alaxaadiiثuna fakaiiraة jidda aad iyo aad bay u badan yihiin axaadiista nebiga calayh الsalaaةu wasalaam minha waxaa ka mid a طarafan qayb halkan ah baynu ku arki doonnaa wbilahi towfiiq وcan ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi xadaثna rasuulu اllahi salى اllah عalayh walih waslm waxaa noo sheekeeyey rasuulka alle salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa huwa rasuulkuna aلصaadiq اlmasduuq waa aلsaadiqu runlow weeyaan almasduuqu laga rumaysto marka waana runlow wuxuu sheegana waaba layska rumaystaaba maxaa yeele wmaa yanطiqu can اlhawa in huwa ila waxyun yuuxa iskagama hadlaba rasuulka calayh الsalaaة wasalaam hawadiisa ee waa waxyi min allahi jala wacala ilaahay u waxyoonayo ina axadakum wuxuu yidhi waxaa ka mid ahaa ina axadakum midkiin yujmacu khalqahu khalqigiisa waa la kulmiyaa fii baطni ummihi caloosha hooyadii arbaciina yowman afartan maalmood nudfatan isagoo mani ah qofkiin caloosha hooyadii baa lagu kulmiyaa baطniga halkan waxaa loola jeedaa khaas weeyaano waa ilma galeenkii wey waa riximkii weeyaan qofkiin waa lagu kulminayaa riximka hooyadii arbaciina yowman isagoo afartan maalmood ah nudfatan mani isagoo ah oo labadii mani weeyaane aabbihii iyo hooyadii ayaa ilaahay meesha ku kulminaya subxaana wa tacaala afartan maalmood bay sidaa ahaanayaan uma yakuunu dabadeed waa isbedelayaan oo waa ahaanayaan calaqatan xinjir buu noqonayaa mila dalika intaa wax la eg uma yakuunu haddana waa noqonayaa mudqatan cad hilibuu isu bedelayaa xinjirtii mila dalika intaa wax la mid ah saddex afartanaad hadday dhammaatay boqol iyo labaatan maalmood afar bilood weeyaan soo saama afar bilood weeyaan hadday dhammaato waa kan maxaa dhacaya waa la suuradeeyey naf baa lagu afuufaya wixii saacadda ka dambeeya waa kan uma yakuunu mudqatan buu ahaanayaa mila dalik uma yursalu waa loo soo diraa almalaku baa loo soo diraa afartii bilood way dhammaatay fayanfuku fiihi wuxuu ku afuufayaa aruuxa ruuxdii buu ku afuufayaa ruuxdii ah, ilaahay subxaana wa tacaala baa amar siinaya ilaahu maxaan yeelaa anfiq fiihi ruux baa la dhahaya ruuxda ku aafuuf ilaahow maxaan yeelaa lab iyo dhadig maxaan ka dhigaa sidaa ka dhig ama lab ka dhig ama dhadig ka dhig ilaahay baa amar siinaya ilaahayow maxaan yeelaa xagga suuradiisii yaa loo ekaysiinaya qofkaa iyo qofkaana intaa ha ka raaco qofkaa sidaa ha ka raaco waa dhici karaysaa suuradiisana inuu qof raaco akhlaaqdii iyo dhaqankii iyo qof inuu ka raaco way dhici karaysaa fii ayi suurati ma shaaa rakabaka marka yaa ayuha alinsaan ma haraka birabika alkariim aladii khalaqaka fasawaaka facadalaka fii ayi suurati ma shaaa rakabak allahu akbar marka fayunfaku fiihi waxaa lagu afuufaa alruux ruuxdii baa lagu afuufaa haddii ruuxda lagu afuufana wayu'maru waxaa la faraa biarbaci kalimaatin afar eraybaa la faraa maraga inuu qoro maxaa haddii ruuxdii lagu afuufay wuu nool yahay hadduu nool yahayna waa wax noolo wuxuu u baahan yahay wuxuu quuto wixii saacaddaa ka dambeeya wuxuu quudan lahaa buu u baahan yahay wa yu'maru waxaa la amraa biarbaci kelimaatin afar eray inuu qoro afar shay inuu qoro afartaa shay xaggee laga soo qorayaa min lawxi lmaxfuud weeyaan ila araxim lowxilmaxfuudkay ku qornaayeen oo waxaa la qorayaa yuktabu wuxuu qorayaa risqahu wuxuu cuni lahaa waxaad cuni lahayd horaa loo qoray risqigaaga lowxulmaxfuudkuu ku qornaa adduunyadan koob biyo ah meeshaad ka dhadhamin lahayd cantuuga biyo ah ama shaygaad cuni lahayd ilaahay horu u qoray subxaana wa tacaala mana soo kordhisan kartid mana kaa nusqaamayo iyadoo wax ka dhiman yihiinna dhiman maysid lagamana yaaba iyadoo kaa dhammaatay risqigaaga inaad sii noolaato abadan wayu'maru waxaa la amraa bikatbi risqihi risqigiisi inuu qoro wajalihi malagu isaga iska fakari maaye ajashana inuu qoro looxil maxfuudku ka soo qoraya maxaa yeele kullu nafsin maxay ahayd daa'iqat اlmowt allana subxaana wa tacaala waatuu noo tilmaamay naf walba inay leedahay ajal musama ilaahay uu magacaabay saacaddii ma maalinba ma habeenba maxay ka noqon doontaa saacadday noqon doontaa daqiiqaday noqon doontaa ilbiqsiay noqon doontaa jirkaaga wakhtiga ay nafta ka baxayso sidaa darteed baa qofkii haddii ilaahay subxaanahu watacaala saacadduu qoray inay nafta ka baxdo si kasta hadii la yeelo falabaha jirkiisa ku jira inuu gudaha gala lagama yaabo maxaa yeele risqigiisii waa dhammaaday dhiigunbaa soo butaacaya soo celinaya lama karayo maxaa yeele ilaahay wuxuu ugu talagalay waa dhammaate ajashiina waa timid khalaas weeyaan wa ajalihi ajashiisana waa la qoraa wacamalihi camalkiisana waa la qoraa shaqiyun inuu noqonayana waa la qoraa qof khayr daran aw saciidun ama qof wanaagsan markuu nebiga intaa inoo sheegay ayuu halkan dhaaranaya wuxuuna noo tilmaamayaa inama alacmaalu bilkhawaatiim wax laga cabsado inay tahay camalka ilaahay qofka u qabanaya waa khaatimada u dambaysa gebagabadii gunaanadka waxaa ku dhimatid wey la fiirin maayo waagii hores waxaad ahayd laakiin waxaa la dhowrayaa saacadda u dambaysa waxaa tahay maxaad samaynaysay ilaahay hortiisa maxaa ku yaalla subxaanah wa nebigu wuxuu yidhi fawallaahi aladii laa ilaaha hayru ilaahay baan ku dhaaranayaa fawallah ilaahay baan ku dhaaranayaa alladii allahaasoo fawallaahi baan ku dhaaranayaa fawaladii baan ku dhaaranayaa laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo uusan jirin hayruhu isaga mooye ina axadakum midkiin layacmalu wa camal falaya bicamali ahli اljannati camalka dadka jannada gala oo kaleu samaynayaa oo salaadii cibaadadii taqwadii khayrkii wanaagii sadaqadii siduu yahay haddaad aragto waad la yaabaysa waa dadkii jannada gelaya camalkoodii laakiin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xataa maa yakuunu baynahu ilaa uu isan noqonin isaga iyo wa baynaha jannadii ila diraac dhudhun mooye macnuhu waa maxay hadduu saacaddaa dhiman lahaa jannu geli lahaaba sida hadduu ku dhiman lahaa jannu geli lahaa jannadaba intaasay u jirtaa oo waa geeridii wey dhudhunbayba u jirtaaba laakiin fayasbiqu waxaa hormaraya calayhi isagii alkitaaba kitaabkii ilaahay qoray looxulmaxfuudka wixii laga soo qoray ee maalintuu manida ahaa ee xinjirta isu bedelay cadka yare hirib isu bedelay la suuradeeyey malagga maxaa la amray wayu'maru bicamalihi washaqiyu aw saciid kitaabka isagaabaa hormaraya fayacmalu markaasuu isbedelaya oo wuxuu camal samaynayaa camala ahli الnaar masaajidkii buu ka baxayaa khayrka oo dhan buu ka baxayaa qofkii waxaad arkaysaa khayrdarri iyo balaayo horkacay ummadda laynteedii hor istaagay dadkii nag ka dhigaya khayr darri oo dhan la imanaya kufriya gaalnimo la imanaya ilxaad iyo ilaahay diidnitaan u baxaya sidii buu markaa ku dhimanayaa fayadkhulaha naartii buu gelayaa ciyaada biاllah waina axadakum qofkiin layacmalu bicamali ahli الnaar wuxuu samaynayaa camalka ahlu naarka xataa maa yakuunu ilaa aysan noqonin isaga iyo wa baynaha naartii aynan isu jirsanin xataa maa yakuunu baynahu ilaa aynan isu jirsanin isaga iyo wa baynaha naartiiba ila diraacun dhudhun mooye fayasbiqu calayhi اlkitaab kitaabkiibaa hormaraya fayacmalu bicamali ahli الnaar khaatumadiisaa soo hagaagaysa masaajidkii buu soo gelayaa salaadihii buu ilaashanayaa towba nasuuxuu la imanayaa fayacmalu bicamali ahli اljannati marka jannada dadkii gelaya camalkooduu samaynaya fayadkhulha sidii buu jannadii ku gelaya sidii buu jannada ku gelaya marka macnuhu waa maxay camalka ilaahay qofka u qabanaya waa khaatumada ee khaatumada qofka inuu hagaajisto ma ogid khaatumadaada goormay noqonaysa haddaad isleedaha birra toobad keeni doontaa laga yaabo ka hor inaad dhimatid imisaa islahayd hadda waxaan iska sameeyey hadhow ka toobad keeni doontaa ilahay toobadiiseejiye ciyaadan billaah nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa waxaa ka mid ahaa xajul ninkii saxaabiga ahaa ee hashiisii saaraa ee hashay isagoo fuula yuu horteedii ku dhacay neefkii geel ahaabaa qoorta kaga istaagay waa burburay isagoo idil waa dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ha kafaniyo labadiisa mar ha lagu kafaniyo ha islamarkaana yaan wax udgeye iyo barafuun iyo loo marinin madaxana yaan laga daboolin sidaa ha lagu aaso maxaa yeele fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabiya meeshiisii uu marayay isagoo ka sii wada yaa la soo saaraya allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk maalin maalmaha ka mida nin saxaabi ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam intuuna soo islaamin weeyaan ayuu xoogaa timir a wuu soo islaamay xoogaa timiruu gacanta ku haystay nebiguu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam dagaalna waa lagu jiraa wuxuu yidhi haddaan dagaalka galo oo anigoo ilaahay dartii u dagaalamaya halkaa la igu dilo maxaan leeyahay jannaad leedahay baa lagu yidhi xoogaa timir uu haystay buu daadiyo wuxuu yidhi intaan kuwan ka dhammaysanaya waa nolol dheeraysi waa dagaalamay waa dhintay meeshiibuu ku dhintay hadda salaadna ma tukanina ogo weligii maxaa yeele saacaddaasuuba soo islaamay sidii buuna jannadii ilaahay ku galay subxaana wa tacaala marka waa xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ku cad waina axadakum la yacmalu bicamali ahli الnaar xtى ma ykun baynahu wa baynaha ila dirاc fayasbq عalayhi اlkitaab fayacmalu bcamali ahli اljannati fayadkhulha marka camalka ilaahay inoo qabanaya siduu nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu bilkhawaatiim camalka ilahay qofka u qabanaya waa khaatumada khaatumada marka inuu ilaahay inoo hagaajiyo subxaana wa tacaala ayaanu ka baryanaa muttafaqun calayhi wa canhu waxaa laga wariyey cabdullahi bni mascuud qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka alle markuu ka warramayo wuxuu yidhi yu'ta bijahannama xadiis dheer buu ahaa yu'ta bijahannam jahannamaa la keeni doonaa maalinta qiyaamaha jahanama ayaa la keenayaa lahaa waxay leedahay sabcuuna alfa zimaamin toddobaatan kun oo hoggaan bay leedahay naarta jahannama toddobaatan kun oo hoggaan ayay leedahay maca kulli zimaamin hoggaan walbana waxaa haya sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag ayaa ku dhegan oo yajuruunahaa jiidaya iyaduna way soo baxsanaysaa khalqigae u soo cararaysaa yowma yudacuuna ilaa naari jahannama maxay ahayd dacaa way dhawaaqaysaa qofkii ilaahay caasiyey ee ilaahay subxaana watacaala nicmadiisuu cunay allah abuuray haddana ilaahay buu caasiyey aaway bay leedahay aaway kuwa ayaga ah maanta waa loo dhawaaqayaa hebel hebel hebel hebel yowma yudacuuna ilaa naari jahannam dacaa marka jahannamo sidaas weeyaan waa imanaysaa iyado oo leh sabcuuna alfa zimaam awrku hogaan buu leeyahay hal qof baa kaxeeya sooma suurtagal maaha laba qof inay kaxayso tasawur marka jahannamo waxay leedahay toddobaatan kun oo hogaan hogaan walbana waxaa haya toddobaatan kun oo malag toddobaatan kun markaa ku dhufatid toddobaatan kun meeqa weeyaan waa afar bilyan iyo sagaal boqol oo milyan wey afar bilyan iyo sagaal boqol oo milyan wax yar marka dib haddaanu ugu laabanno waxay ina tusinaysaa quwada ay leedahay jahanama awooddeeda waxa ay tahay maxaa yeelay alla wuxuu inoo sheegay meel kaleoo fi lqur'aani alkariim ka mid ah markuu ka warramayo fii suurati اtaxriim alla wuxuu yidhi quu anfusakum wa ahlikum hee naaran waquuduha annaasu walxijaara waxa laga buuxinaya waa dad iyo dhagax yowma naquulu lijahannama meeshii kale muxuu ilaahay yidhi maalinta loo dhihi doono jahanama hal imtala'ti wa taquulu hal min maziid weli waa bannaanahay wax gaala ma jiraan keena rabbigo ii keen ii keena bay leedahay hal min maziid hal min maziid bay leedahay adduunkan quwada ay wax leeyihiin baabuurtoo kale awooddooda xisaan baa lagu cabiraa intaasoo faras weeyaan awooddiisa soo saa maaha maalan baabuurta qaarkood waxaa laleeyahay waa laba boqol iyo soddon laba boqol iyo toddobaatan hors bower bay dhahaan soo ma maalan baabuurta waaweyn oo kale qaarkood waxaa laleeyahay injiinkani waxaa weeyaan kuwa aad iyo aadka u waaweyn waa saddex kun oo hors bower bay ku dhahayaan faras weeyaan awooddiisu injiinada aad iyo aadka u waaweyn ee bini aadamku wuxuu sameeya camlaaqa kuwa ugu waaweyn ka mid ah kuwa diyaaradaha afar iyo labaatanka saacaan istaaginba waa la qaadaya qaarad kalea la geynaya waa la isu bedelaa bailotka waa ka degaya ku kala soo fuulaya waa soo celinaya waa ka degaya ku kala fuulaya waa celin lamaba istaajiyaba xilli ayna sataab iska yarba haddana waxay dhan tahayba waa dhowr kun wey tasawar marka afar bilyan iyo shan boqol oo milyan oo malag baa haya afar bilyan iyo sagaal boqol oo milyan oo malag baxaya weliba ka baxbaxsanaysaa dhinaca kale waxaad dhowrtaa malaa'igta haysa faraskan waynu naqanaa awooddiisa xooggiisa marka la qiyaaso waa la garan karaa inta uu xambaari karo oo kiilo wuxuu qaadi kale waa la garanayaa laakiin ma suuradaysatay malag keliya intuu leegyahay nebigu markuu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam jibriil aragtidiisa uu arkay wuxuu yidhi waxaan arkay isaga oo habeenkii eh, subaxii eh, iqra bismi rabbika aladii khalaq ay kusoo soo degaysay oo kale iyo markii uu arkay eh, marar kale iyo nebigu markuu ka warramayey salawaatu اllah wasalaamu calayh awoodda uu leeyahay wuxuu ku tilmaamay sadd alufuq jihadii oo dhan buu iga xiray markuu hor istaagay meel kaleba waa arki waaye wax kaleba waan arki waaye yani malag suuradiisu intaa la eg tahay oo afar bilyan iyo sagaal oo milyan ah waxa uu celinayo ee weli ka baxsanaya intee la dhan yahay marka isagu waxaasaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waa buuxinayaa laamla'anna jahannam ballan uu qaaday wey waxa laga buuxinaya waa aniya adiga oo kale yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naaran waquuduha annaasu wاlxijaara calayha malaa'ikatu khilaadu shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun malaa'igtaasaa haysa laa yacsuuna allaha maa amarahum ilaahay marna caasin maayaan jala wacala wayafcaluuna maa yu'maruun wax allaala wixii la farana waa samaynayaan amarka ilahay waa u dhaga nugul yihiin jala wacala marka yu'taa waa la keenayaa bijahannama yowma alqiyaamati weeyaan yowma idin maalinta laha sabcuuna alfa zimaamin toddobaatan kun oo hoggaan bay leedahay maca kulli zimaamin hoggaan walbana sabcuuna alfa malakin baa haya yajuruunaha jiidaya afar bilyan iyo sagaal boqol oo milyan wey dadka adduunka ku nool meeqaa lagu qiyaasaa dhowr sano horteed waxay lahaayeen toddoba bilyan baa buuxsame adduunka toddoba mahe sideedba dheh tobanna dheh toban bilyan oo dad ah yaa ku nool jahannamana waxaa haya afar bilyan iyo sagaal boqol oo milyan oo malaa'ig ah waxa adduunkan oo dhan ku noolna waxaa laga yaabaa malag keliya intuu qaado inuu saa u tuuraba yaa xayu yaa qayuum rawaahu muslimun wa can الnucmaan bni bashiirin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam yaquul rasuulka oo ka warramayaan maqlay halkan nebigu wuxuu inoo sheegayaa salawaatu اllah wasalaamu caleyh maalinta qiyaamaha dadka marka la cadaabayo qofka ugu fudud cadaabka xaggiisa riwaayado kalena waxay noo tilmaameen qofkaasi inuu yahay abi aalib cami nabiyi sal allahu alayh waalih wasalam nebiga adeerkii isagoo intaa garab taagnaa oo la dhimanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa dhib eed aragteen ee nebiga qabsaday oo dhan dhabarka u dhigtay gaaladii qureysheedda iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku kala dhex jiray abi aalib buu ahaa haddana muunan rumaynin ilaahay subxaana wa tacaala aad buu nebiga uga walwalay salawaatu اllah wasalaamu calayh inaka laa tahdii man axbabta lagu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu damcay inuu ilaahay u dembi dhaaf weydiiyo ilaahay baa u diiday subxaana wa tacaala an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum he anahum asxaabu اljaxiim fii suurati اtowba halkaasay marka ku dhammaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo waramayaa halkan cadaabka la cadaabi doono abi aalib abi aalib cadaabka la cadaabi doono waa kan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina ahwana ahli الnaari dadka ugu fudud qofka ugu fudud ina ahwan ka ugu fudud ahla الnaari dadka naarta gelaya cadaaban xagga cadaabka ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah larajulu waa nin halkan inooma tilmaamine nin buu yidhi laakiin xadiikii kale saxiixa ahaa buu ku tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu abi aalib yahay la rajulu nin weeyaan yuudacu loo dhigi doono akhmusa qadamayhi xagga hoose ee lugtiisa akhmuska waa lugta hoose weeyaan baabacada hoose ama lugta hoose calaacasha ah ama raysmagaadhada waxaa tiraahdiidba halkaas lugta hoosaa loo saaraya macnuhu waa maxay sida kabihii oo kale weeyaan labada lugood baa waxaa loo saari doonaa laba dhimbilood oo naar ah inta kale lagama cadaabayo ogow labada lugood keliya loo saarayaa laba dhimbilood oo naar ah intaa keliya weyaan cadaabkiisa isagu ina ahwala ahli naari dadka ugu qofka ugu fudud xagga naarta cadaaban cadaabta yowma alqiyaamati la rajulun waa nin yuudacu loo dhigi doono akhmusa qadamayhi labadiisa gomadood baa loo dhigi doonaa jamrataani laba dhimbilood oo naar ayaa loo dhigayaa laba dhimbiloodoo naara loo dhigayaa wuu ku istaagayaa markuu ku istaago maxay noqonaysaa yaklaa minha waxaa la karkari doonaa dimaaquhu maskaxdiisa halyaanka waxaa la yidhaahdaa dheriga marka soorta la saara see noqda hmm. waa badbadaa soo maa sidaasoo kale maskaxdiina badbadbadaasa leedahay oo soo karaysa lugihii hoose ayaana loo dhigay jirkiisa kale ma taabanayso yaqla minha waxaa la karaya dhimbilada hoose loo dhigay dimaaquhu maskaxdiisa maa yaraa u arki maayo haddii isaga la weydiiyo anna axadan inuuba jiro qof ashadda minhu isaga kaga darnaan badan cadaaban xagga cadaabka saasuuna yahay qofka ugu fudud haddii la weydiiyo warmaxan iga daran baa jiruu leeyahay qof aniga iga daran maba jiraaba wa annahu isaguna la ahwanuhum waa ka ugu fudud cadaaban xagga cadaabka cadaabka xaggiisa waa kan ugu fudud weeyaan muttafaqu calayh وعن سمرة بن جندب waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه أن نبي اللhi صلى الله عليه ولي وسلم قاaل نبigu wuxuu yidhi man تأkhذhu qofkay qabata الناaru إلى kacbayhi labadiisa gomadood minhum waxaa ka mida dadkii man تأkhذhu qofkay qaadanaysa النaaru إلى kacbayhi anqowyadiisa weeyaan iyo gomadihi minhum waxaa ka mida man tahuduhu miday u gaari doonto ilaa rukbatayhi labadiisa jilbood minhum waxaa ka mida man tahuduhu miday u gaari doonto ilaa xujrati xujradu waa xuduntii weyaan iyo meesha guntiga laga xirto minhum waxaa ka mida man tahuduhu miday u gaari doonto ilaa taruuqihi taruuqu waa meesha kalxamaha ah ee naftu meesha boodbooda weyaan dhuunta markuu qofku neefsanayo halkaasay u gaari doonto rawaahu muslimun macnaha qofba meel bay u gaari doontaa w rawaahu muslim alxujra marka la yirina maqcadulizaari guntiga meesha laga xiranaya wey taxta surati xudunta yara hoosteeda atarquuq meesha la yirina bifatxi taai oo la kordhigo iyo wadami qaafi qaafka oo lagodo tarquuq la yiraahdo hiya waxa weeyaan alcadmu lafta alladii laftaasoo cinda thaqri naxri meesha neefka laga gowraca agteeda walilinsaanina tarquuqaani buu leeyahay fii janabihi naxri labada dhinac halkaa halbowlaha ku yaalla wey وcan ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wali waslama qaala wuxuu yidhi yaquumu nnaasu dadku waa istaagi doonaan lirabbi اlcaalamiina caalamiinta rabbigooday u istaagi doonaan yowma yaquumu الnaasu maxayd aayaddii qur'aankayd fii suurati اlmuطafifiin yowma yaquumu الnaasu lirabbi اlcaalamiin yowma yaquumu nnaasu maalinta way istaagi doonaan yaquumu nnaasu dadku waa istaagi doonaan lirabbi اlcaalamiin xataa yagiiba maalintaasi ilaa uu dhulka u galo weeye axaduhum midkood fii rashxihi dhididkii isaga ka yimid fii ansaafi udunayhi ilaa uu gaaro ansaafa udunayhi dhagihiisa meel la siman dhagihiisa ilaa uu gaaro macnuhu waa maxay dhulkii hoosuu galay waa soo butaacay ilaa ay halkaasuu gaarayaa macnuhu waa maxay waa hafinaya wey muttafaqun calayh warashxuna alcaraqu dhididkii baa loola jeedaa oo sababta keenaysana waynoo iman doontaa oo waa xadiidka dambe weeyaan qoraxdaa la soo dhoweyn doonaa qoraxda halka inaga joogta wakhtiga kulaylaha waad aragtay ee dhididka kaa da da'aya dharkaaga qoynaya haddii la soo dhoweeya maxaa u malaynaysaa dhowr kilomitir keliya haddii lainoo soo dhoweyn lahaa ka daranoo haddii nus inta inoo jirta lainoo keeno adduunko dhan baaba guban lahaaba intaa ma ahee qadra miil baa la keeni doonaa mayl oo kale ayaa la inoo jirsiin doonaa maylka isaga ah saxaabadu way diideen inay sheegaan way inoo iman doontaa maxaayle sidaasuu nebigu oga tegey salawaatu wasalaamu calayh marka qofkii waa dhididaya isagii baa isku dhididaya dhididkii ka baxay baa dhulka gelaya toddobaatan dhudhun buu dhulka hoos u gelaya markaasuu soo butaacaya kor u soo ilaa uu gaaro dhagihiisa meel la samaynaya afkiisa uu hafiyo mm, dadku waa kala duwan yihiin qof buu u gaarayaa garbaha qof buu u gaarayaa xabadkiisa qof buu u gaarayaa ka hoos intaaba وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi khaطبna رasuul الlahi slى الlaه عليه وآله وسلم rasuulka allah noo khudbeeyey maalin maalmaha ka mid ah khudbadiisii marka rasuulka calayh الsalaaةu wasalaam khudbatan buu noogu khudbeeyey maa samictu aanan maqlin milaha iyadoo kale anas ogow hadda tobankii sane ee magaalada madiine uu joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam weligii ma faaruqin hadduu safar yahay iyo hadduu magaalada joogaba nebiga waa la socon jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh inta uu gurigiisa galayo mooyaane hadduu seexanayo xilligaasaa laga yaabaa inuu faaruqo laakiin hadduu soo kaco waa la joogaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi nebigu waa noo khudbeeyey khudbatan buu noo khudbeeyey maa samictu milaha qad weliga iyadoo kale aanan maqlin waa khudbad ay saxaabadu la ilmeeyeen ilinta iyada ahna mid la mida weligood aysan ilmaynin hadaladiisii marka maxaa ka mid ahaa faqaala nebigu wuxuu yidhi low taclamuuna saxaabadii buu la hadlayaa low taclamuuna haddaad ogtihiin ummaddiisuu la hadlayaa low taclamuuna haddaad ogtihiin ummad yahay aniya adiga way wuxuu la hadlaya low taclamuuna haddaad ogtihiin ma aclamu waxaan ogahay waxaan ogahay oo ilaahay uu diyaarsaday oo ciqaab ah oo cadaab ah oo jahannamo ah haddaad og tihiin ladaxigtum waabad qosli lahaydeen qaliilan wax yar bakaytum waad ooyi lahaydeen kaiiran wax badan faaa asxaabu rasuulilah intaa hadduu yidhi nabiga calayh salaau wasalaam faqaaa waa dabooleen asxaabu rasuuliillaahi sal allahu aley wasalam wujuuhahum wejiyadooda walahum iyaga oo leh khaniinun oohintii weyaan codkii bukaa isku dareen oohin nin walba wejigiisuu dabooshay isagoo oynaya fiqfiqlaynaya muttafaqu calayh w fii riwaayatina waxaa ku soo arooray balaqa rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam can asxaabihi shayun balaqa waxaa soo gaaray can rasuuli lahi rasuulu lahi sal اllah alay waslam waxaa soo gaaray can asxaabihi asxaabtiisa xaggooda waxaa ka soo gaaray shayun fakhaطba marka nebigu mimbarkiisuu fulay waa u khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi khudbadiisii ka mid ahaa curidat calaya اljannatu wاnnaar aniga waxaa la ii soo bandhigay oon indhahayga ku arkay jannadii iyo naartii labadiiba falam araka alyowmi maanta oo kale weligay maanaan arkin fi lkhayri wanaagga jannada iyo washari dhibka iyo sharta ay leedahay jahannama walow taclamuuna dad yahow haddaad og tihiin ma aclamu waxaan ogahay ladaxigtum waad qosli lahaydeen qaliilan wax yar walabakaytum waad ooyi lahaydeen kaiiran wax badan fma ataa clى asxaabi rasuuli اllahi salى اllah alay wslam asxaabta nebiga kumuunan imanin yowman maalin ashaddu kaga daran badan minhu maalinta iyada ah maalintaa maalin kaga daran asxaabta nebiga ma soo marin weligoodna haطuu ru'uusahum madaxyadooday dabooleen walahum iyaga oo leh khaniinun yani oohintii khaniinkana waxaa la yidhaahdaa bifatxi lkhaai almucjamati khada dhibcle oo la kordhigo wahuwa albukaau waa oohinta weeyaan maca gunna iyadoo qofka uu markaa yani iyo wanshiqaaq sawti codka oo kala go'a min alanfi xagga sanka ka yimaada وعن المقداد بن معdi krb wey رضي الله تعالى عنه qاala wuxuu yidhi samictu rasuul الlahi slى الlaه عليه وaلiه وsلم waxaan maqlay rasuulka allo odhanaya yudna الشhamsu qoraxdii baa la soo dhowaynaya yowma القiyaamati maalinta qiyaamaha min alkhalqi xatى takuuna ilaa ay noqoto minhum iyaga xaggooda ka miqdaari miilin sida qadarka miilka oo kale intaa inay u jirsato qaala sulaym bna caamir sulaym bna caamir oo ka warinayay miqdaad ayaa weydiiyey alraawi can ilmiqdaad oo wuxuu yidhi fawallaahi maa adri maa macna almiil ilaahay baan ku dhaaranayaa garan maayo miilka waxa uu yahay waa la weydiiyeoo waxaa lagu yidhi amiilu lardi abu hurayrena waa wariyaa amiilu lardi abu hurayro ma waxaa loola jeedaa maylka dhulka masaafada ah markaasuu yidhi abayt inaan dhaho waan diiday markaasaa la yidhi miil waxaa kaloo la yidhaahdaa migxalada iyo indhakuusha marka la marsanayo ushan yaree dhuuban maxaa la yidhahdaa luqada soomaaliga de indhakuusha bahasha la marsanaya wey hmm. se inaguma marsanna inaga daayo wey <laughs> ayib koley haweenkana ma yaqaanaan baan filayaa ushan yar luqada carabiga miil baa lagu dhahaa marka marka isha intay u jirtaa marka la marsanayo macnaha intaa in la eg bay qofka bini aadamkana u jirsanaysaa wey ma taasaa loola jeedaa markaasuu wuxuu yidhi waan diidayana inaan dhaho macnuu waa maxay nebigu tanna ma dhihin tanna ma dhihin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laakiin tag fogba ka soo qaad maxay noqonaysaa wa miil alardi soo maaha masaafada dhulka maylkan hadda la yaqaano weeyaan qadarkaasoo kale ayay noqonaysaa kan adduunka hadda aynu naqanagaba ka soo qaata maylka meeqa noqdaa ah, mayl kaasi waa galaanka halkii mayl hal waxay dhahaan baa u malaynayaa inuu yahay saasoo kale inuu yahay haye maxamed saas miya hal iyo barba gaarsiiye kordhi hal kilomitir iyo bar qoraxda hadda intaa noo jirta masaafada la eg yaan kuleelkeediiyo dhididkeedii la joogi lanahay xilliga kuleelaha haddii marka hal kilomit laba kilomitirba gaarsiiye boqol kilomitirba gaarsiiye haddii lagu jirsiiye ka war waad dubmaysa adigoo dhan soo maha wixii dhacaan kugu jiraa dhammaanaya adigoo dhan waxaad noqonaysaa wax la solay marka fawallaahi wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay maa adri garan maayo maa macna almiil amasaafatu amasaafatulardi ma waxaa loola jeedaa fogaanta dhulka miilu mise waxaa loola jeedaa meylkii alladii kaasoo yuktaxilu bihi alcayn isha lagu indhakuusho kaas miyaa loola jeedaa qaala wuxuu yidhi fayakuunu naasu nebiga hadlaya calayhi salatu wasalaam hadalkiisii baa loo soo noqday saxaabigu wuxuu yidhi anigu garan maayo kaa in loola jeediyo kaa in loola jeedo laakiin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fayakuunu اnnaasu dadku way ahaanayaan calaa qadri acmaalihim qadarka acmaashooda fi lharaqi xagga maashoodka oo fa minhum waxaa ka mida dadka man yakuunu qofay u gaari doonto dhididkii ka yimid intuu dhulka hoos u galo ayuu wuxuu u gaari doonaa ilaa kacbayhi anqawyadiisa wa minhum waxaa ka mida man yakuunu miduu gaari doono ilaa rukbatayhi jilbihiisi iyo lowyihi o minhum waxaa ka mida man yakuunu qofku u gaari doono ilaa xiqwayhi meesha guntiga laga xirto wa minhum waxaa ka mida man yuljimuhu miduu lijaan u noqon doono afka u gaari doono man yuljimuhu alcaraqu iljaama uu lijaamin doono dhididku lijaam u samayn doono lijaamku waa xakamaha wey afka marka loo geliyo macnaa sidaasoo kale gaari doonaa qaala wuxuu yidhi waashaara rasuul lahi sal ly sm lijaamka markuu ka hadlayay nebigu wuxuu ku tilmaamay biyadihi gacantiisa ilaa fiihi oo macnuhu halkaas u tegi doonaa wey rawaahu muslimun waan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ana rasuul lahi sal اllahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi yacraqu naasu dadku waa dhididi doonaan yowma alqiyaamati xataa yadhabu caraquhum ilaa uu dhididkoodu galo fi lardi dhulkii sabciina diraacan toddobaatan dhudhun uu hoos u galo waa dhididaya dhididaya dhididaya toddobaatan dhudhun buu hoos u gelayaa markuu galo ayuu kor u soo baxaya wayuljimuhum markaasuu lijaaminayaa wayuljimuhum xataa yabluqa aadaanuhum ilaa uu gaaro dhagahooda iyo lijaankii uu gaaro muttafaqun calayh wamacnaa yadhabu fi lardina waxaa loola jeedaa yanzilu waa gelayaa waa degayaa wayaquusu waa makhuuranayaa dhididkiiba hoos u gelaya u gelaya u gelaya wa canhu abu hurayra waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahayn maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalam asxaabtii weeyaan nebiga calayh salaat wasalaam nebigay la socdeen maalin maalmaha ka mida shanqar la'aan waa la aamusnaa sidii loo aamusnaa shanqar baa la maqlay dhawaaq baa la maqlay sidii dhagax ku dhacay meel haddii ceelka gebigiis intaad istaagto aad dhagax sii dayso hadduu aad u dheeryahay xoogaa waad aamusaysaa maxaa kugu soo noqonaya shanqartii dhawaaqi dhawaaqii ceelka biyaha markuu ku dhacay ayaa kugu soo noqonaysa nebiga marka alayh salatu salaam iyo asxaabtiiso iska aamusan yay shanqar maqleen dhow yeeraysa xagga sare weliba ka yeeraysa id samica wakhti aanu maqalnay wajba dhawaaq weeyaan shanqar ayaanu maqalnay faqaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi hal tadruuna ma garanaysaan ma garanaysaan codkan iyo waxan iyo ma haadaa waxa uu yahay qulnaa waxaanu niri allah warasuuluhu aclam ilah iyo rasuulkiisaa garanaya qaala nebigu wuxuu yidhi haada xajarun qabsada oo oh, haada kaasi waa xajarun dhagax weeye rumiya bihi waxaa lagu ganay oo lagu tuuray fi naari naarta lagu tuuray mundu goorma sabciina khariifan toddobaatan sano ama toddobaatan gu waxaa tiraahdidba ayaa la tuuray fa huwa yahwi toddobaatankaassana waa sii socday fi naari buu ku sii socday xata intahaa ilaa uu dhammaaday ilaa qacrihaa gunteedii hoose fasamictuma haddaba waad maqasheen wajbatahaa dhawaaqeedii haddaad maqasheen toddobaatan sano ka hor ayaa lagu riday macnaha nebiguba ma dhalan xilligaa salawaat ullah wasalaamu calayh lanna lixdan iyo meequu ku dhintay nebigu intaasuu ku dhintay macnuhu xilliga xadiidkan uu leeyahayna mar horay ahayd waa xilligu madiine joogay geeridiisii ka hor dhowr sano weeyaan saddex sano laba sano sanad ka hor weeyaan taqriiban maxaa yidhi abu hureyre wuxuu soo islaamay afar sano ka hor intuuna nebigu dhimanin salawat wasalaamu caleyh marka nebiguba calayhi salaatu wasalaam muunan dhalanin weeye xilligaa la tuuray salawaat wasalaamu caleyh marka wuxuu yidhi nebigu calayhi salatu salaam haddaad iyo gaaray rawaahu muslimun macnaha looga dan leeyahay waa maxay toddobaatan sano dhagaxa sii socday adigu si dheh ee xilligaa gunteedii gaaray ilaahayna muxuu yidhi yowma naquulu lijahannama hal imtala'ti wataquulu hal min masiid ballantii rabbina maxay ahayd lamla'na jahannam toddobaatan sano dhagixii sii lalayay hadduu gunti gaaray intaa wuxuu sii socdo maxaad u malaynaysaa marka dayax gacmeedyadan markay soo dhacaan muddo yar dabadeed dhulkay yimaadaan dhowr boqol oo kilomitr iyagoo kor aaday laba boqol saddex boqol ugu badnaan saddex boqol iyo konton bay dhulka ka sarreeyaan ka ugu fog kilomtr wey markuu soo dhaco dhowr maalmood kadib dhulku yaala haddii dhowr maalmood ay noqotay kilomtr toddobaatan sana meeqay noqonaysaa isweydii masaafadeeda intay la ekaan kartaa waxaan naqaana maaha marka wax aan garan karayno kilomitiraadkeeda maaha macnaha waa gunteedii intaa waa gunteedii ciyaadan biاllah rawaahu muslimun wa can cadiy bni xaatimin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi maa minkum min axadin qof idinka mida ma jiro gaal iyo islaam wuxuu ahaadaba ibni aadam jinni iyo insi wuxuu ahaadaba ilaa sayukalimuhu rabuh rabbigiisa la hadli doona laysa baynahu qofka xaggiisa ma ahaanayo wa baynahu iyo ilaahay xaggiisa turjubaanun qof u kala hadal celinaya ma leh af soomaali ku hadal carabi ku hadal ingiriis ku hadal faransiis ku hadal luqad aan la garanaynin ku hadal ilaahay subxaana wa tacaala kaan adiga iyo luqadaadaba ku abuuray wey wamin aayaati ikhtilaafu alsinatikum he wa alwaanikum luqadan aynu ku hadlaynaba ilaahay aayaadkiisay ka mid tahay subxaana wa tacaala weligaa dad kala duduwan hadaladooda ma dhegaysate waad yaabaysaa ruuxan say isu fahmaan baad leedahay jines hadlaya maaragta iyagoo markay hadlayaan iyaguna adiga kula yaaban yihiin adiguna iyagaad la yaabanta war waxaanse u hadlaan see luqadan u barteen waad la yaabaysaa iska dhaaf iyagan fog afrikaankan dariskeenna baad la yaabaysaa waxaad leedahay waxaanse hal wadanoo afrikaanka dariska nala ah etoobiya meeqa luqadooda looga hadlaa kenya meeqa luqadooda looga hadlaa waxaanoo dhan waa aaya min aayaat illaahi jala wacala aayad ilahay aayaadkiisa ka mida weeyaan marka allihii abuuray baad hor istaagaysaa adig iyo luqadaadaba idin abuuray laysa baynahu wa bayna allahi tirjubaan marka adig iyo ilahay wax idin kala hadal celinaya oo idin kala turjumaya ma leh fayandur qofku wuxuu fiirinayaa aymana minhu gacantiisa midig buu dhowrayaa falaa yaraa ila maa qadam arki maayo ilaa wuxuu soo hormarsaday mooye oo khayr ah wayanduru wuxuu fiirinayaa ashama minhu dhinaciisa bidixduu dhowrayaa falaa yaraa arki maayo ila maa qadam wayanduru wuxuu fiirinayaa bayna yadayhi hortiisa falaa yaraa arki maayo ila naar naar mooye wax kale arki maayo marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeya falaa yaraa arki maayo ila naar tilqaaa wajhii xagga wejigiisa naar mooye wax kale ku arki maayo haddadan aad joogtaan is ilaaliya oo fattaqu naara naarta iska ilaaliya iska dhowra wax iska xijiya naartii walow bishiqi tamr timir gobolkeeda inaad sadaqaysataa maha ahaatee maxaa yeele ina sadaqata la tudfiu adab arab kama yudfiu lmaau nnaar sadaqadu way bakhtiinaysaa ilaahay caradiisa sida biyuhu u bakhtiyaan dabka marka wax sadaqaysta ha yasin weligaana sadaqadu way yartahay isdhihin sunuudba ha noqotee wax allaala waxaad heli karaysa sadaqaysa wey walow bishiqi tamr timir gabalkeedaba ahaatee muttafaqun calayh وعن أبي ذر waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yihi قال رsuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم wuxuu yidhi إنii أrىa ma laa ترwn anigu waxaan arkayaa waxaydan arkaynin wuxuuna maqlayaa waxaanan anagu maqlaynin nebigu calayh isalaatu wasalaam maxaa yeeley ilaahay baa u fududeeyey subxaanah wa khusuusiyaadkiisayna ka mid tahay gaarka ah ee ilaahay uu siiyey nebiga salawaatu wasalaamu caleyh xaggan hore sidaynu wax oga aragno iyo xagga dambena wax oga arkaya nebiga salawaatu wasalaamu caleyh ilaahay baa siiyey khusuusiyaadkiisay ka mid ahayd ma mar walbay ahayd mise mararka qaarkood bay ahayd allahu aclam way dhici kartaa mararka qaarkood inay ahayd wayna dhici kartaa mar walba inay tahay laakiin mararka qaarkood inay tahay axaadiis badan baa tilmaamaysa sida salaada markuu tujinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka istawi uu ku odhanayay anigu xaggaygan hore sidaan wax arkaan xagga dambena idinkaga arkaa buu odhanayay maxayla dad safka khaldayay ayuu nebigu arkay salawaatu wasalaamu caleyh wcalaa ayati xaal marka nebigu calayhi salaatu wasalaam khusuusiyaadkiisay ka mid ahayde inii araa anigu waa arkaa maa la tarawna waxaydan arkaynin aطat الsama wuuna maqlaa waxaanan anagu maqlaynin waa maxay waxa uu arkaya ee maqlaya dhegayso isagaa inoo sheegaye aطat الsamaau samadii shanqartay wa xuqa laha wayna mudan tahay an taia inay shanqarto atiidka waxaa la yidhaahdaa marka uu shayga culayska ka bato maala gaari baynu rarannaa hadda gaariga marka xamuulka laga badiyo ee uu soconayo ciriiriga uu yahay maxaa ka shanqaraya waa jiiqjiiqlaynaya sowma taasaa la yidhaahdaa marka aiidka luqada carabiga adat isamaau samadiibaa ciriiri la shanqartay wa xuqa lahaa wayna mudan tahay samadu an taita inay ciriirigaa la shanqarto maxaa yeelay sababtu waa maxay maa fiiha samadani ka mid ma aha arbacata asaabic meel la dhigo mawdicu arbacati asaabic afar farood meel la dhiga ka mid ma aha ilaa hadduu ka mid yahay malakun ayaa waadicun jabhatahu madaxiisa dhulka u yaalla waa sujuudsan yahay ee lilaahi tacaala ilaahay buu u sujuudsan yahay meel afar farood la dhiga ma jiro ilaa malag baa ku sujuudsan macnuhu waa maxay meel maran ma jirto samadan meel iska cidla ah oo maanta la dhihi karaya afar farood baa la dhigi karaa ma jirto iyo kaba yarba waxaa jooga malaa'ig mid walba ama waa sujuudsan yahay ama waa taagan yahay ama waa rukuucsan yahay ama meel la dhiga male marka waa wuxuu nebigu arkayaan annagu aan arkaynin waa wuxuu maqlayo tasbiixdoodii wixii la mida annagu aanan maqlaynin wallaahi buu nebigu yidhi low taclamuuna haddaad ogtihiin maa aclamu waxaan anigu ogahay ilaahay baan ku dhaaranaya haddaad ogtihiin waxaan anigu ogahay la daxigtum waad qosli lahaydeen qaliilan wax yar wala bakaytum waad ooyi lahaydeen kaiiran wax badan wamaa taladadtum maydan ku raaxaysateen binnisaa'i haweenkana cala alfurushi firaashyada dushooda qof haweenay ahna sariir maydan la fuusheen marnaba wal kharajtum inaad sariir la fuushaan daaye wala kharajtum waad bixi lahaydeen ila sacuudaati bannaankii saciid waxaa la yidhaahdaa bannaanka dhagta ah ee cidlada ah bannaanadaasaad u bixi lahaydeen taj'aruuna idagoo idinkoo magangelyo weydiisanaya ila allahi tacaala ilahay xaggiisa u calacalaya yaa rabbi yaa rabbi qaylinaya rawaahu tirmidiy waqaala xadiiun xasan waaa marka la leeyahayna bifatxi hamzati hamzada oo la kordhigo watashdiidi taada oo la adkeeyo taitu bimacnaa bifatxi taai tada oo la kordhigo wabacdaha hamzatun baa ah maksuuratun la hoos dhigay walatiitu waxaa la yidhahdaa sawt raxli rarka sawtkiisaa la yidhaahdaa walqatiibi iyo washibhihamaa wixii la macnaa wamacnaahu waxa weeyaan ana karata man fi samaai badnaanta waxa samada gudaheeda ahday oo min almalaaikati alcaabidiina ilaahay caabudaya qad afqalutha way cusleeyeen xataa adat ilaa ay ka shanqartay ciriiri dartii asacuudaatna waxaa la yidhahdaa bidami saadi saadka oo la godo iyo walcayni caynka oo la godo sacuudaat la yidhaahdo aruqaat weeyaan wamacnaa waxaa loola jeedaa ay tastakiiuuna gargaar baad weydiisanaysaan bannaanadaasaad u carar lahaydeen iyo dariiqyadii idinkoo ilahay gargaar weydiisanaya ilahay xaggiisa u calacalaya وعن أبي برزة waxaa laga wariyey nadlat bni cubaydin baa la yidhaahdaa alslami abi barzat alslami buu ku magac dheer yahay radi allahu tacala canhu waardaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi laa tazaalu ka zuuli mayso qadama cabdin qofka addoonka a labadiisa gomadood yowma alqiyaamati xataa yus'ala ilaa la weydiiyo afar shay can cumrihi baa la weydiinayaa fiima afnaha wuxuu ku soo dhameeyey cumrigaaga maxaad ahayd ilahay waa ku weydiinaya subxaana wa tacaala fiima afnaa maxaa ku soo dhammaysay cumrigaaga siyaasi baan ahaadheh xoogsataan ahaadheh waxaa doonta adigu sheeg wa can camalihi camalkiisana waa la weydiinayaa fiima camila wuxuu sameeyey fiihi maxaad samaysay oo shaqo ah camal saalixa maxaad samaysatay waa lagu weydiinayaa intee salaadood baad tukatay intee baad soontay intee baad sadaqaysatay acmaashaadii saalaxayd baa xabadxabad lagu weydiin doonaa wa can maalihi xoolihiisa min ayna xaggee ka keensaday iktasaba xaggee ka soo shaqaysatay xogsataan iska ahaa xalaal quudataan ahaa maxay ahayd xaaraan baan soo quutay xaggee ka keentay waa lagu weydiinayaa wa fii ma anfaq xaggee ku bixisay shilinshilin baa lagu weydiin doonaa wa can jismihi jismigiisana waa la weydiin doonaa xadii kale lafdi kale wuxuu oranaya wa can shabaabihi dhallinyaronimadiisana waa la weydiin doonaa fii ma ablah wuxuu ku dhameeyaa la weydiinaya wakhtiguu xoogga ahaa islaamka ma oga faa'iidaysatay aacada ilahay ma oga faa'idaysay maxaad oga faa'idaysay waa la weydiinayaa taasaa la weydiin doonaa rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix وcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qara'a rasuulu llahi sala allahu alيh ali wasalam rasuulka alle wuxuu akhriyey yowmaidin tuxadiثu ahbaaraha aayaddaasuu akhriyey fii suurati zalzala yowmaidin maalinta tuxadiثu way warrami doontaa ahbaaraha uma qaala dabadeed nebigu wuxuu yidhi atadruuna ma garanaysaan maa ahbaarahaa warka ay sheegi doonto ma garanaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadu edabtooda allah warasuuluhu aclam qaala nebiga warramo wuxuu yidhi faina akhbaarahaa warkeedu waxa weeyaan an tashhada inay qirto calaa kulli cabdin addoon walba aw amatin ama gabar walbo addoommad ah bima camila wuxuu sameeyey qofka isagaa calaa dahriha dusheeda taquulu waxay dhihi doontaa camilta kada wakada fii yowmi kada wakada sidaa iyo sidaasaa samaysay maalintii sidaa iyo sidaa ahayd daqiiqad daqiiqad waxaan dusheeda ku samaynay yay ka warrami doontaa fa taasi marka akhbaaruhaa warkeedii weeyaan hadduu dhulkii warramo dharkaagii baa warramaya gogashaadii baa warramaysa korkaagii baa warrami doona alyowma nakhtimu calaa afwaahim watukalimuna he aydiihim watashhadu arjulhum rawahu tirmidiy wqaala xadiiu xasanu صaxiix wcan abi saciidin alkhudri waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal allahu alيh ali wasalam wuxuu yidhi kayfa ancum nebiga calayhi salaatu wasalaam baa warramaya isagii baa baqanaya hor ilaahay buu ka baqanaya subxaana wa tacaala inana magangelyaynu ku sugannahay shaabadii jannada inoogu dhacday soo maha nebigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam kayfa ancum seen u raaxaystaa seen u raaxaystaa u dangiigsadaa wasaaxibu اlqarni iyadoo kii bunka afuufayey qad iltaqama alqarna bunkii uu qabsaday wastamaca alidna aadaankiina uu dhegaysanayo amarkiina uu dhegaysanayo mataa yumar goormaa la fari doonaa buunka afuuf haddii la yidhahdo waa ku dhufanaya ku dhufo unbuu sugayaa binafki eh, afuufitaankii fayanfuku markaa waa afuufaya wastamaca wuxuu dhegaysanaya alidna idn allahi wey jala wacala yowma yunfaku he fi suur maalintaa wey macnaha waa maxay buunkii wuu qaatay afkuu saartay wuxuu sugayaa ku dhufa in la dhaho markaasuu ku dhufanaya seen u raxaystaa buu leeyahay marka nebigu nin amar sugayaaba meeshii jooga khalaas saacaddiina way dhacaysaaba wastamaca isagoo dhegaysanaya alidna amarkii ilaahay mataa yumar goormaa la farayaa binafki nafha la fari doonaa afuufitaankii oo fayanfaku uu afuufi doonaa fa kaana dalika arinkaa wuxuu ahaaday markuu nebigu sidaa yidhi iqlun marka culays macnuu waa maxay aad bay u murugelisay cala asxaabi rasuuli illahi sal alla alay slam faqaala lahum nebiga markaa la hadlo wuxuu ku yidhi quluu waxaad dhahdaan xasbuna allah nicma alwakiil intaa badiya xasbuna allah kaafiga yaga alla weeyaan wanicma alwakiilu cid la wakiilo la tala saartana ilaahay baa u nicmo leh rawahu tirmidiy wqaala xadiiu xasan alqarna la yirina huwa suur waa buunkii weeye alladii kaasoo qaala allahu tacaala ilaahay uu yidhi markuu ka warramayey wanufika fi suuri wakada fasarahu saasna waxaa ku fasiray rasuulu sal allah alay wasalam wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi intaasi cabsi weeye soo la inooga soo warrame ha qofka haddii caawa la yiraahda isilaali beri waaga hadduu kuugu baryo meeshan cadowbaa kugu gelaya muxuu samaynaya caawuba sii guuraynaya caawuba sii cararaya xilli aan la arkaynin cagtii ay la arkaynin isagii muuqanin jismigiisi waa dhuumanaya habeenna sii guuraynaya marka qofka aakhirada ka baqanayana waa inuu adduunkan guureeyo wey waa maxay waa inuu camal saalix ah habeen socod maaha meel la aadayana ma lehe habeenkii soo kaco ilaahay u tuko subxaana wa tacaala salaadaada ilaasho waxa lagu faray la imow waxa lagaa reebay ka fogow nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man khaafa qofka baqanaya sideedaba adlaja waa habeen guureeyaa waman adlaja qofka habeenkii guureeyana balaga almanzil meeshuu doonayay buu gaaraa alaa ina silcata marka waynu baqanaynaa naar baynu ka baqanaynaa waa inaynu xilli hore cararna wey adduunkanna waa xilli hore weeyaan maxaa yeelay hadday xeeriya fandhaal kala dhacaan oo nafti qarqarada timaado kalxamaha ay timaado qofku ogaado inuu dhimanayo xataa ilaahay toobadiisa ma yeelayo maxaa yeelay ina allaha laa yaqbalu towbat alcabdi maa lam yuqarqir aw taطlic shamsu min maqhribiha marka xilliga xeeriya fandhaal waa kala dhaceen khalaas inaad ah, dhimanaysana waad aragtaa naftu way soo baxaysaa xilligaasaan toobad keenayaa maya haddii cid laga yeelayo fircoon baa laga yeeli lahaa soo maha ilahay qur'aanka inoogu sheegay fii suurati yunus man khaafa qofka baqanaya adlaja habeenkiibuu guureeyaa waman adlaja qofka guureeyana balaga almanzil manzilkiisii iyo meeshuu doonaya waa gaaraa markaasuu nebiga inoo tilmaamaya salawaatu wasalaamu calayh ilaahay subxaanah wa tacaala waxbuu iibinayaa waxa ilaahay iibinayana waa qaali waxaan anigu iibinayo iyo waxa boqorka wadanka xukuma iibinayo ama boqoradda ay iibinayso isku mid miya maya isku mid maaha dadkuna isku uma arkaan qofkan miskiinka wuxuu suuqa keenay wax macno macnole maaha miskiin isagoo kale unbaa gadanaya laakiin qofkan taajirka ah ee hantida leh wuxuu suuqa keenaya waa wax ay dadku intii isaga la mida uun ka iibsanayso ayib ilaahi subxaanah wa tacaala rab alciza walilaahi almathalu alaclaa ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamkii suuqoodii buu shay keenay wuxuu iibinayana waa qaali wax sahlan maaha ala ina silcat allaahi ogaada ilaahay wuxuu iibinayo silcadiisa shayguu iibinaya haaliya haali weeyaan ilaahay alaa ina silcat allah ogaadoo ilaahay wuxuu iib keenay aljanna weyaan jannadana maxaa lagu iibsanayaa ina allaha ishtaraa he maxay had ayaddii min almuminiina maxaa looga iibsaday anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna naftaada iyo xoolahaaga labadaba isku dar ilaahay kaga iibsay subxaana wa tacaala dariiq walba oo khayrana ku bixi xoolahaaga naftaadana dariiqa ilaahay u hur daacada ilaahay u hur wanaagga u hur ha ka gaabinin marnaba alaa ina silcat allaahi aljanna ilaahay wuxuu soo iibkeenay waa jannadiisa wey rawaahu tirmidiy marka jannadu inaanan sahal lagu gelaynin bay daliil u tahay wuxuu yidhi imaam tirmidi xadiiu xasanu wqowluhu adlaja uu yidhi biiskaani daali daalka oo la reebo wa macnaahu waxa weeye saara wuu socdaa min awali leyl habeenka wakhtigiisa hore walmuraaduna waxaa loola jeedaa danta laga leeyahay xadiidku waxa weeyaan attashmiir guntiga in kor la geeyo weeyaan iyo fi aacati xagga aacada macnaha in guntiga la dhuujisto oo aacada ilaahay loo dhuujisto oo qofka u bambaxo aacada ilaahay wallahu aclam wcan caaishata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi samictu waxaan maqlay rasuulu اllahi sal allahu alayh wali wasalam yaquulu isagoo dhahaya yuxsharu nnaas dadka waa la soo kulmin doonaa yowma alqiyaamati xufaatan iyagoo kabala curaatan qaawan gurlan buurya qab ah macnuhu waa maxay sida ilaahay uu ku tilmaamay fii suurati اlancaam weeyaan kama bada'na wala khalqin maxay ahayd nuciidu khalqiga sidaan ku maadoo kaba qabaad dhalatay maya maadoo dhar qabaad dhalatay maya maadoo gudan baad dhalatay maya boqorka ilmuhu dhalo iyo miskiinka ugu liita ilmuhu dhalo waa isku mid iyagoo sidaasay dhashaan waa boqorkii adduunka ee xoogaa ha la yara asturay ilmihiisi la dhihi maayo kabaha loo xirana la dhihi maayo iyagoo wada qaawan oo wada kabala oo wada buryo qabay dhalanayaan adduunkan markaa sidaasay u yihiin markay dhintaanna biqudrat illaah mid walba kafan un lagu duuduubayaa boqoradii adduunkan soo maamulayay ee la intaasoo xoolay ka dhinteen saddex boqol oo bilyan qaar baa ka dhintay intaasoo bilyan bay ka dhinteen maxaa lagu duduubay kafan un lagu duduubay un qofka miskiinka hadduu dhintana xitaa hadduusan kafan haysan annagaa isku dardarayno kafantii u iibinayno soo maa ha adduunku waaba sidaasba marka markay wada dhalanayeen labadoodana iyagoon waxba haysanin bay dhasheenoo qaawan markay dhimanayaanna ee la aasayana iyagoo kafan keliya ka watay dhimanayaan xoolahanna adduunka gudihiisay soo galeen adduunkiibuuna oga tegayaa xisaabtiisiina isagay ku socdaan marka xoolo lagugu xisaabin doono cid aan abaal kaaga haynin ha oga tegin sii horumarsa xoolahaaga maxaa yeelay adiga naftarkaaga tusaale u soo qaado xoolo adduunkan waynu tabacnay laakiin imisaa dhacday aabbaheenna iyo hooyooyinkeenna inaan u sadaqaysanay xoolaheenna bersentage intay dhan tahay boqolkiiba hal ma dhan tahay maya ma dhanna boqolkiiba hal intaasoo kun oo kun baad tabacday meeqad yaboohday weligaa aabbahay baan u sadaqaysanayaa tiri ma dhanna boqolkiiba hal ka ugu badan boqolkiiba laba ama saddex ama wax la mida weeyaan idan xoolahan kuwa aan abaal kaaga haynin yaad oga tegi doontaa xisaabteedana aday kugu soconayaan adduunka intaa nooshahay ka noolow xoolahaaga hmm, ka noolow hormarso ilahay xaggiisa u hormarso marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuxsharu nnaasu dadka waa lasoo kulmin doonaa yowma alqiyaamati xufaatan iyagoo qaawan oo iyagoo kabala curaatan qaaqaawan oo qurlan buuryo ah caaisha la yaabtay marka waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah alrijaalu wاnnisaau jamiican oo rag iyo dumar dhammaantood ma sidaasa ay noqonayaan oo yanduru qaarkood ma eegi doonaa bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale oo rag iyo dumar soo is arki maayaan marka qaala nebiga wuxuu yidhi yaa caaisha almru arintu ashaddu waa ka daran tahay min an yahumuhum dalik arrintaa inay fiiriyaanba waa ka sii daranta maala laa saamax allah meel baabad joogtaaba ka soo qaad weli ma aragtay filin laga duubay xaqiiqo ah suuq iyadoo oo la joogo nin xabad fure qof walba muxuu samaynayaa qisadii igu qosolka badnayd baa waxay ahayd qolihii suufiya soomaaliya oo digrinayo bahasha isugu dhacaysa yaa xabad laga kor ride tii ka dhacday baa ka dhacday macnuhu waa maxay qof war u haya xaaladdu ku sugan yahay ma jirto inaba ha yaraatee adduunkii baa sidaasa marka maxaa umalaynaysaa aakhiradii jahannamadii baa halkan la keenayaa way qaylinaysaa toddobaatan kun oo malag ayaa hoggaan walba haya afar bilyan iyo sagaal boqol oo milyan baa meeshan haya oo celcelinaya indhahagaad ku aragtaa la tarawunna maxaa la yidhi cayna alyaqiin ishaad runtaad ku arki doontaa jahanamadii baad arkaysaa xaqiiqadii o dhan baad aragtaa wixii o dhan laguu sheegay o dhan sheeko ma aha waa shaahid weeye hadda marka arrintu intaa waa ka adag tahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ya caaisha almru ashad arrintu waa ka daran tahay min an yahumuhum dalik arrintaa inay murug gelisaba wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray almru ahamu arintaaba ka murug badan min an yandura inuu eego bacduhum qaarkood ilaa bacdin muttafaqun calayhi hurlan la yirina bidami lhayni almucjamati hayn dhibicle oo la goday weeyaan ay waxa weeyaan hayru makhtuuniin kuwo la guday aanan ahayn wallahu subxaana wa tacala aclam